yeeshaa rafci heeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel walbaa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenin u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamku ay hadal hayso maantana qodobo dhowreed ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaana ka mid ah sida warbaahintu u hadal hayso buufinka basaaska lagu sheegay ee shiinaha laga leeyahay ee maraykanka lagu soo riday waxaan sidoo kale dahaynaa meydabta dad u dagaalamayay dowladda ukrain oo ingiriiska u dhashay oo dalkooda dib loogu celiyey qoys ku dhex dagaalamay diyaaradda ay la socdeen iyo warbaahinta sida wax qorayaan aad maqli doontaan waxaan sidoo kale dahaynaa shiinaha gabadh ayaa booliiska ugu yeertay nin ay sheeka wadaag ahaayeen hase ahaatee xiriirka uga baxay magaalada ugu qabow adduunka warbixin laga diyaarad maqli doontaan oo dadka si ay kuleel u helaan biyo isku shubaan iyo qolka adduunka ugu shanqarta yar halka uu kaga yaallo xubnihii joogtada inoo ahaa kaalinta suugaanta iyo xubnihii kale kalamaan iyo sidoo kale maanta oo kale maxaa dunida ka dhacaad maqli doontaan ee kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka kene raallina aan garanayn daadihin bay u bogtahay ina ragoo dar alleema ku daawan lahayd dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horaysee nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo wayga su'aale dar alleema saxda qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyda kuuna diirnixi waaya dadweyno wayga su'aale dar alleema saxbaa ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobee qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ah mooday dadoo wayga su'aalay dar allee masaxdaa isu qabo hana daalino hadalyu ku dinin cidib isu qabo hana daalino hadalyu ku dinin niya isu qabo hana daalino hadalyu ku dinin cidibisu qabo hana daalino hadalyo ku dirin iyakadaba Thank you. daarano danbay ku tahee shadkii hadhayeec dumar uu lahaa edebisu qabo hala daalino hadalyu ku dilin edebisu qabo hala daalino hadalyuu ku dilin niya kaadiban umadinahe niya kaadiban cidibisuqabo hana daalino hadaryuu ku dilin cidibisuqabo hana daalino hadaryuu ku dilin niya kaa dhafan umadeen dhaxdeen niya kaa dhafan umadeen dhaxdeen codod ka macaan fanaaniinta axmed inshaar cabdi olol iyo sidoo kale xabiib xasan tooxow ayaa markaan kula luuqeynaysay heestaan laabdoo xantay daafur bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka keenan war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaaduni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lu goysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya been ayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican muujadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka kenan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo siddeetanka megahatis waxaa sidoo kale naga dhegaysanaysaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo boggana radio kulmeer dot com idaacadaha waddan iyo xogmaal iyo sidoo kale cly f m ayaad nagala socotaan saaxiibayaal warbixino dhowra ah noo soo socda laakiin markan waxaan ka eegeynaa oo ama aan ku bilaabeynaa puntland deegaanada puntland waa xataan ay ka socoto diiwaangelinta doorashada si loo gudbo nidaamka qof iyo coda ee deegaanada puntland meelo kamid a ah deegaanadaas ay dadku codeeyeen ama ay horeba loosii diiwaangeliyey haddase waxaa loo qorsheysanyahayama qorshuu yahaba in magaalada garowe iyo gobolka nogaalba diiwaangelintaasi laga sameeyo laakiin caqabad ayaa timid baa laleeyahay oo arintaas ayaa khilaaf uu ka taagan yahay waxaana hadlay saraakiil oo hadlay ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab layihahdo qeybtooda puntland oo sheegay inaysan qorshuhu ama aysan ogolayn in dadka si qasaba lagu diwaangeliyo arintaas oo cirka kusii shareereysa xiisadaas dhinaca siyaasadda ah ee deegaanada puntland ka taagan warbixintan kooban waxaa nooga diyaariyay waryaheena xasan nasiib puntland oo u gogol xaartay ka guulkeenida doorasho qof iyo coda diiwaangelintuna laga sameeyey deegaano badan oo hoos yimaada maamulka ayaa hadda waxay u soo jihaysatay gobolka nugaal oo ah gobol si weyn indhaha lagu hayo toddobada bishan ayaa qorshuhu yahay in diiwaangelintu ay ka bilaabato gobolka nugaal balse waxaa jira culaysyo waaweyn oo sida muuqata ku horgudban in diiwaangelinta doorashada ay ka dhacdo nugaal garowe oo ah xarunta gobolka sidoo kalena ah caasimada maamulka puntland waxaa saacadihii ugu dambeeyey ka jira dhadhaqaaqyo hubaysan oo laga soo horjeeday in gobolka nugaal ay ka dhacdo diiwaangelinta doorashada qofkii codka ah waxaa ka jira garowe abaabul ciidamo hubaysan tabashada ay qabaan ayaa ah in madaxweyne deni uu wax ku wado sida ay sheegayaan dariiq uu ku gaarayo danihiisa gaarka ah shacabka ku nool garoowe waxay wehel la noqdeen saacadihii ugu dambeeyey cabsi joogto ah oo ah ahayn magaalada ay joogaan ciidamo hubaysan oo diidan diiwaangelinta doorashada lagana cabsi qabo inay isku dhacaan ciidamada maamulka xogo hoose oo waxaa jira soo baxaya kuwaasi oo sheegaya in ciidamada hubaysan ee abaabulka wada ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin mucaarada kuwaasi oo kasoo horjeeda madaxweyne deni aadna u dhaliilsan qaabka uu wax u wado mid ka mid a saraakiisha ciidamo la baxay guutada danab oo shijir ayd ku qabtay garowe ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin diiwaangelin hubaysan iyo doorasho muran uu ka taagan yahay dhinacyada siyaasadda ayuu ugu baaqay in laga heshiiyo khilaafka jira xalna la gaaro guutada labaad ee ciidanka kumandoosta puntland danab oo fadhigeedu yahay ligle garowe waxay u xaqiijinaysaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland dareen u yeelashada xaalad culayskeeda leh oo ku saabsan jiritaanka marxalad deganaansho la-aan ah oo lagu sifayn karo ku-taklifal awoodeed iyo jajuub siyaasadeed oo ka jirta guud ahaan puntland haddaba si looga badbaado khataraha amni darro wuxuu ciidanka kumaandooska danab go'aansaday inuu uga digo cid kasta oo ku lug leh falal abuuri kara amni darro haddaba deganaansho la-aanta jirta si looga gudbo waxaanu faraynaa cid kasta oo ay khusayso digniintan inay isugu yimaadaan wadahadal si loo dhowro amniga iyo kala dambaynta lagana noqdo wax walba oo keeni kara xasilooni darro ciidanka kommandoska waxay ka digayeen mar kale diiwaangelin hubaysan iyo doorasho aan heshiis lagu ahayn oo keeni karta dembiyo la xidhiidha ku takrifal awoodeed iyo qalalaase ka dhex abuurma gudaha puntland gaar ahaan magaalo madaxda puntland ee garowe dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland cabdi siciid juxa oo ka hadlay dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee ka jira gobolka nugaal ayaa waxa uu sheegay in aysan marnaba aqbali doonin in garowe oo caasimada puntland iyo deegaanada kale ee gobolka hoos yimaada in walwal lagu abuuro dadka ku nool puntland ayuu xusay inay diyaar u tahay in wadahadal ay la gasho qof weliba oo tabasho ka qaba arrimaha doorashada odayaasha dhaqanka ayuu ka codsaday in kaalintooda nabadoonnimo ay qaataan magaaladan waa caasimadii puntland bal waxaa saaran puntland mas-uuliyad ka weyn ee gobolada intooda kale oo hadda halkaani waa caasimadii puntland waa meeshii dowladdu fadhiday waa meeshii hay-adaha internationaalka ay fadhiyeen waa albaabkii iyo wejigii puntland laga soo gelayey waa meel loo baahan yahay deganaanshaheeda iyo xasiloonideeda in la ilaaliyo siyaasadda waa lagu kala aragti duwan yahay ama waa lagu kala aragti duwanaan karaa sababta loo furtay nidaamkan axsaabta badanee taas weeye dadku inay ku kala biiraan ururo siyaasadeed oo afkaar kala gejisan ku loolamaan ku tartamaan dabadeedna ay halkaas kala gedisnaantooda ku cabiraan waxaa reeban ama ay tahay inay reebanaanto siyaasad ku dhisan quri caaradii ama xoog oo ah meel aan dowladnimada waxba uga bannaanayn oo ah meel ay tahay inaynu kulligeen ka feejignaano ereygaa waxaan usoo qaadanayaa waxaa jira walwal iyo calaamad su-aal badan oo la gelinayo nugaal oo ku saabsan eh, arrintaa noocaas la xidhiirta caawa dhaqankii waa joogaa siyaasiyiintii waa joogtaa aqoonyahankiina waa joogaa eh, waxaan rabaa in eh, la ganacsado xaqiiqada eh, laga hadlo isjiidjiidka siyaasadeed ee ka jira puntland biseelka siyaasiyiinta oo aada u hooseeya dad badan waxay qabaan inay dib u dhigi karto filashadii laga qabay in puntland ay ka dhacdo doorasho wadar ogol ah puntland inay ku dhiirato qabashada doorasho qof iyo coda waxay noqotay tallaabo ay dheer tahay maamulada kale ee hoos yimaada dowladda federaalk ah balse waxaa ka imaanaya weydiimo ilaa i hadda loo heynin warcelin gaaridda yoolkaas wariyahena xasan asiib aad u mahadsan yahay warbixintaasi inooga diyaariyey xiisadda dhinaca siyaasadda ah ee ka taagan deegaanada puntland barnaamijkaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal waa kulanka keene mahmahbaa waxay tidhi ummaddii tashan weyda waa loo taliyaa ama way istumaan mid kalaa waxay tidhi taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa mid kalaa waxay tidhi dadaan tawfiiq lahayni tala ma yeeshaan mid kalaa waxay tidhi tala waa waa nabad waa mid kalea waxay tidhi dad tashaday waa tali karaan xaajo kala taagan waxaa la yidhi ama tala keen haw ama tala raac haw mid kalaa waxay tidhi tala walaalkii diide waa turunturoodaa mid kalaa waxay tidhi tala xumo tolbiisay tigaadna yaraysay tashadaahu ma tiiro mid kalaa waxay tidhi rag aan tala wadaagini caana ma wadaagaan mid kalaa waxay tidhi rag waxa ugu liita ma tashade ma toshe ma tashiishe iyo ma tabcade waxaa la yidhi tala diid ma tanaado mid kalaa waxay tidhi tashadaa ma khasaaro mid kalaa iyana tiri tabcadaana ma baahdo talada adigaa ku nool ummaddii tashan weydana waa loo taliyaa bulshadu waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka k n n idaacadda kulmiya magaalada muqdishona oo aad nagala socotaan dadka ku nool jamhuuriyadda qobrus ayaa bilaabay inay u codeeyaan madaxweynahoodii sideedaad ee jasiiradaasi ay yeelato iyadoo dadkan uu laba wadan ama qowmiyadda wadankana laba qeybood ay u kala qeybsan yihiin muddo lixdan iyo saddex sano ah jasiiradahan madaxa bannaan ayaa ama jasiiradahan madaxa bannaan ayaa musharaxiinta u tartamaya xilkan waxay gaarayaan ilaa saddex musharax waxa uu ku dhawaaqay dhammaan laba eh, madaxweynaha hadda talada haya inuu mar kale musharax yahay iyadoo madaxweyne kale oo xisbiga muxaafidkana ay wataan musharaxiin dhowra ah. dhammaadka laba xili oo lasoo dhaafay ayuu madaxweynahan xafiiska joogaa waxaana magaciisa la laihahdaa nicos anastades ilaa shan kun iyo lix ko waa shan boqol iyo kow iyo lixdan kun oo qof ayaa hadda isu diyaarinaya inay codeeyaan kadib markii ololihii ugu horreeyey hadda laga bilaabay waqooyiga qobrus goobaha codbixinta ayaa furmaya ama saaka aroortii furmay waxaana ay xirmayaan baa laleeyahay saacadda markay tahay lixda maqribnimo saacadda waddanka qobrus dadka saadaaleeya cimiladana waxay sheegayaan in maanta qabow xoog leh uu ka jiro deegaankaasi roob badan oo dahayo meelaha qaarna waxaaba jiro digniin soo baxaysa oo sheegaysa in duufaan ay ku dhufan karto dadka codbixiyaashaana ay saameyn karto weliba iyagoo ku tartamaya waxaa sidoo kale jira baa laleeyahay musharaxiin kale oo dhowra ah. ra-yo oran la sameeyana oo warbaahintu sameysay waxay tilmaamaysaa dadka ololeynaya qaarkood in codadka ugu badan ay kala qaadan karaan ama ay qeybsan karaan ilaa saddexda musharax ee ugu cadcad musharaxa madaxa bannaan ee dalkaasi ee madaxweynaha hadda haya talada ah, waxa uu taageerayaashiisa uu kula kulmay bannaanka goob dadku ay isugu soo baxeen maanta oo ku taala halka loo yaqaano grescubo oo u dhow fafos musharaxa madaxa banaan ee kale dalkaasina musharaxiinta kalena dhammaantood waxay wadaan ololahooda madaxweynaha talada haya oo sagaali afartan sano jir ah horena u ahaa afhayeenka dowladda iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ayaa si joogta ah u hogaaminayay dhammaan wuxuu hogaaminayaa baa laleeyahay ra-yi ururinta la sameeyey in isaga uu ku horumari karayo ra ururintaas waxaa sameysay qeyb kamid a ah warbaahinta qobros waxaana ay si joogta ah muujinaysay in christopher delis uu u gudbi doono wareega labaad markaa eh, haddii uu la kulmo culeysyo waaweyn oo kala kulma xisbiyada kale oo kamid yahay xisbiga midigta fog ee layihahdo dizi ninka hogaaminaya oo efrof nabalotilo layihahdo oo ah nin taageeryaal badan haysta warbaahinta waddankaasi waxa ay sheegayaan in qubrus markan dadkooda loogu baaqay inay goobaha codbixinta yimaadaan oo dadka weliba loo sheegayo wacyigelin badanna loo sheegay inay muhiim tahay inay isugu soo baxaan goobaha dadka codkooda ka dhiibtaan qobros dadkeedu waxay filayaan in madaxweynaha cusub uu si dhaqso ah ugu dhawaaqi doono marka eh, la doorto ololo ka dhan ah ruushka dagaalka uu ku qaaday wadanka ukraine qobros waxaa hogaaminayay dhammaan ama wuxuu hogaaminayay baa le dhammaan cunaqabateynta ka dhanka ah ruushka eh, oo hore loo qaaday iyo sidoo kale bolorus isaga ayaana u ololeynayay weliba dhowrkii dhowrkiima bilooda lasoo dhaafay in dowladahaasi la saaro culays xagga socdaalka ah socdaalka ayaa dadka reerka dalka u dhashay ama dadka u dhashay wadanka ukrai ee dalka ruushka way ku adagtaa baa laleeyahay inay tagaan eh, wadankan qubrus meelo ka mid ah sababtoo ah wadankan wuxuu ka mid yahay wadamada ugu badan ee eh, dadkooda la saaro Eh, ama dadkooda aada uga taxadara marka loo fiiriyo ina dadka ruushka ay soo galaan warbixinada kale haddii aan eegnana madaxweynihii hore ee wadanka bakistan genaraal barfes musharaf oo xukun ku qabsaday afgami milatari sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii ayaa geeriday isagoo sagaal iyo toddobaatan sano jir ah hogaamiyahan hore oo ahaa madaxweyne wadankaasi ilaa laga soo gaaro sanadkii labada kun iyo sideedii ayaa ku geeriyooday magaalada dubai kadib markii in muddo ah halkaasi la sheegay inuu xanuun ku hayay laakiin xanuunkan wuu kusoo booday waxaana sidaas lagu sheegay baa leeyahay bayaan ka soo baxay ciidamada militariga dalkaasi bakistan wuxuu ka badbaaday isku dhowr mar isku daydil wuxuuna isku arkayay baa laleeyahay inuu yahay nin safka hore kaga jira dagaalka ka dhanka ah ururada hubaysan ee mayalka adag ee dalkaasi ka jira wuxuu taageeray mareykanka oo uu ku taageeray dagaalkii ka dhanka ahaa argagixisada ee labada kun iyo kowdii lagu qaaday dalka afghanistan inkastoo uu kala kulmayey markaasi mucaarad dhinaca gudaha labada kun iyo sideedii ayaa lagaga adkaaday doorashooyinka waxaana dalka xilligaasi uu bilaabay inuu ka baxo muddo lix bilooda ayuunu ka maqnaa wuxuu dib ugu laabtay mar kale oo muddo uu ka maqnaa kadib dhowr maalin kasta uu ku laabtay laakiin markii ugu dambeysay wuxuu dib ugu laabtay labada kun iyo saddex iyo tobankii si isugu dayo inuu ka qaybgalo doorashadii wadankaasi ka dhaceysay laakiin waa la xiray oo waxaa laga mamnuucay inuu doorasho dhanba ka qaybgalo waxaana lagu soo oogay khiyaano qaran waxaana lagu xukumay dil isagoo maqan markaas kadib wuu baxay wadanka wuuna ka cararay waxaana xilligaas wixii ka dambeeyey la sheegay in dhowr wadan oo kale uu ku tegay musaafiris ahaan sanadkii labada kun iyo lixdii ayuu bakistan ka dhoofay mar kale isagoo u ambabaxay magaalada dubai halkaas oo isu daaweynayay waxaana oo tan xilligaasi musaafiris ahaan u joogay dalka isutaga imaaraadka carabta musharaf oo isbitaal ku yaala magaalada dubai ku dhintay meydkiisa ayaa dib loogu celiyey imaaraadka carabta halkaas oo la sheegay in meydkiisa ayaa dib loogu celiyey dalka bakistan waxaana lagu qaaday duulimaad gaar ah halkaas oo la sheegay in qoyskiisa ay ka qaybgali doonaan aas loogu sameynayo magaalo la yidhaahdo goya oo waddanka bakistan ku taalla bayaan ka soo baxay milatariga bakistan ayaa lagu muujiyey sida ay uga xun yihiin geeridiisa waxayna yidhaahdeen tacsi dhinaca qalbiga ah ama tacsi qalbiyana ayaan u diraynaa waxaana aanu leenahay ilaahay u naxariisto ayaa lagu yidhi qoraal kooban oo kasoo baxay taliska milatariga dalka bakistan sidoo kale ra-iisul wasaaraha bakistan shehbaas shariif ayaa isna dhankiisa ka tacsiideeyey sidoo kalena waxaa tacsi diray madaxda ciidamada dalkaasi bakistan xukunka musharaf waxaa lagu safeeyey intuu joogay inuu ahaa nin aada u adag waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid ahaa dadka inuu kusoo dalkaasi kusoo rogay dhibaato adag oo dhinaca dhaqaalaha ah waxa uu galay baa laleeyahay oo lagu dhowr maxkamadda ku xukuntay kiisas badan oo maxkamadeed kadib markii uu awoodi waayey in talada wadankaasi uu ka dego waxaana ka mid aha baa laleeyahay eedeymaha loo haysto eedda ku saabsan inuu ku guuldaraystay inuu ammaan ku filan ka helo ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan benazir buhuto gabadhaas oo dilkeeda isaga inuu shirqoodo loo malinayo laakiin daalibaan ayaa sheegatay sanadkii labada kun iyo tobankii waxaana la sheegay ninkan shaqadiisii ugu dambeysay ama inuu ku dhammaatay markuu xabsi xabsi eh, xafiiska ka tegayey inuu xabsi galo oo ceeb iyo xarig ayaa ugu dambeysa baa laleeyahay markii lagu xukumayna waxaa uu dil toogasho ah waxaa lagu oogay dembi ah khiyaano qaran inkastoo xukunka markii dambe loogu bedelay oo laga laabtay go-aankaasi iyadoo ay jiraan baa laleeyahay dhacdooyin waaweyn haddana waxyaabaha sida gaarka ah ee ninkan lagu xasuusanaya waxaa ka mid ah fawaad jondre nin la yidhaahdo oo horey u ahaan jiray gacan musharaf haatanna ah hogaamiye sare oo xisbiga ra-isul wasaaraha ra-isul wasaarihii hore dalka bakistan cimraan khan ayaa ammaanay musharaf iyo saameyntii uu ku lahaa dalka bakistan wuxuunu yidhi waxaa lagu magacaabaa keliga taliye military ah laakiin ma jirin buu yidhi nidaam dimuqraadi ah oo ka xoog badan oo isaga hoos yimaada barfees musharaf waxa uu bakistan ku hogaamiyey ama uu hogaamiyey xilli aada u adag bakistaaniyiintuna waxay aaminsan yihiin in xilligii uu xukunka hayay uu ahaa kii ugu wanaagsanaa taariikhda bakistan jondre ayaa sidaas sheegay laakiin waxaa la leeyahay maamulaha guud ee golaha layihahdo todolaab oo urur weyn weeyaane oo dalka bakistan degan oo magaciisa la layihahdo musharaf sayidi ayaa sheegay in musharaf uu mas-uul ka ahaa burburka bakistan intii uu xafiiska u joogay hindiya ayaa ka ka hadashay waxaana la sheegay sidoo kale musharaf inuu inta uu joogay xafiiska ah in uu dhowr mar isku dhaceen ciidamadu laakiin may kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii markiu afgembigu ku qabsaday waxa uu xabsiga dhigay saraakiishii ugu sarsaraysay sidoo kale waxyaabaa la xasuusanaya waxaa kamid ah inta xukunka joogay in dhowr mar ciidamadiisa ama ciidamada bakistan iyo kuwa hindiya isku dhaceen siyaasiyiinta hindiyase musharaf waxay u arkaan inuu ahaa marna cadow inuu ahaa marna inuu ahaa xoog nabadeed oo loo baahnaa waxaa sidaas yidhi shaashi taroor oo ahaan jiray baa laleeyahay diblomaasi qaramada midoobeya oo hindi ah ninkan taroor layihahdo waxa uu sanad walba musharaf la sheegay inuu kula kulmi jiray qaramada midoobey intuu xafiiska uu joogay laakiin uu ammaan badan u hayay sida uu yidhi cadowgeenaba ha ahaadee dowladda mareykanka ayaa sheegtay inay soo riday buufin weyn oo shiinaha laga lahaa oo la sheegay inuu basaasayay goobaha muhiimka ah ee ciidamada mareykanka qalab baa ku xirnaa ayay leedahay dowladda mareykanku wasaaradda difaaca ee mareykanka ayaa xaqiijisay in diyaaradaheeda dagaalka ay soo rideen ugu dambeyntii buufin hawada sare ee mareykanka lagu arkay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa markii dambe sheegtay oo hadal kooban ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay diidan tahay eeda mareykanka ka imaaneysa ee sheegaysa in dhulkeeda ay basaasaysay oo shiinuhu buufinkaas isagoo basaas ahaan u adeegsanayay muuqaala ay baahiyeen shabakadaha warbaahinta mareykanka ayaa waxaa ka muuqanaya buufinkan oo kusoo dhacaya badda kadib markii uu qarax weyn u dhacay diyaarad nooceedu yahay f labaiyo labaatan ayaa ku dhacday buufinkan oo joog sare hawada ah dulmarayay marayay waxaana ay ku dhufatay gantaal noociisa uu yahay im sagaal ekis swander nooca la yihahdo waxaana diyaaraddaasi la sheegay in gantaalka markay ku dhufatay uu ku dhacay buufinkan meel xeebaha maraykanka lix meyl u jirta sida laga soo xigtay saraakiil u hadlay maraykanka saraakiisha difaaca waxa ay sheegeen oo warbaahinta markay la hadleene in burburka buufinkan uu dhulka kusoo dhacay iyadoo uu markii hore jooga badda uu ka sareeyey afartan iyo lix feid sida la sheegay laakiin meeshii markii hore uu jiray wuu ka fogaa baa laleeyahy xeebaha south carolina ayuu ku dhacay milatarigu waxa ay hadda isku dayayaan inay soo ceshadaan ama ay soo qaadaan burburka buufinkan oo meelo kala duwan ku daatay war qoraal oo kasoo baxay betagonka ayaa waxaa lagu yiri inta aan qaadnay dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka ah si aan u ilaalina baa leeyahy ururinta buufinkan shiinaha oo xog xasaasi ah lagu ururinayay Eh, marka loo fiiriya ilaalada duulimaadyadana waxaa loo sheegay ama ciidamada cirka waxaa loo sheegay inay si gaara warar dhinaca sirdoonka ay heleen ay u sheegeysay in buufinkan uu xogo dhinaca sirdoonka ururinayay madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa cadaadis lagu saaray inuu soo ama waxaa culeys lagu saarayay inuu amro in lasoo rido buufinkan markii saraakiisha difaaca markii ugu horreysayna waxay sheegeen inay qaateen go-aankaasi markii madaxweynuhu amray biden wuxuu yidhi si guul leh ayay ciidamadeenu u soo dejiyeen buufinkaasi waxaana aan dooneynaa inaan ammaano duuliyaasha hawshan sameeyey war-saxaafadeed ay soo saartay saacado kadib wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa lagu yidhi dhinaca shiinaha ayaa marar badan ku wargeliyay dhinaca maraykanka kadib markii la xaqiijiyey in buufinkaasi uu yahay mid rayid ah oo ay soo galeen ama uu ku gudbay xeebaha ama hawada iyo xadoodaha mareykanka mana jiro waxaan u adeegsanaynay eh, eh, basaasid laakiin waxay ahayd arin shil ah helitaanka buufinkan ayaa kicisa baa leeyahay xiisad dhinaca diblomaasiyadeed ama dhinaca diblomaasiyadda ah iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinkanna oo isla markiiba joojiyey safar oo toddobaadkan ku tegi lahaa dalka shiinaha taas oo ku sheegay inay tahay tilaabo mas-uuliyad darra ah maamulaha ama maamulka dowladda shiinaha ayaa beeniyey inay hadda aysan waxay sheegeen inaysan wax basaas ah ama basaasid ah aysan ugu talagelin buufinkaas laakiin isbeddelka cimilada ay keentay in buufinkan uu markab ka dulkaco kadibna uu sidaasi xuduudaha mareykanka ku galo basaasnimada marka loo fiiriyo ma aha baa liray wax muuqda in loo adeegsado sida ay sheegayso amay ku doodeyso dowladda shiinaha wasaaradda arrimaha dibadda ee taiwan oo ayana arintan ka falcelinaysa ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku tiri falalka xukuumadda xisbiga shuuciga ah ee shiinaha ee ka hor imaanaya shuruucda caalamiga ah kuna xadgudbaya hawada iyo madax banaanida dalalka kale waa inaan loo dulqaadan beesha caalamkana ay arrintan ilbax ka noqotaa shiinahu wuxuu arkaa taiwan inay tahay dhul dalkeeda ka mid a ah, laakiin iyagu si madax bannaan ayay isku arkaa inay yihiin dal madax bannaan laakiin taiwan dhowr mar ayay sheegtay inay ka tirsan tahay dalalka caalamka shiinuhus isagu wuxuu ku doodayaa dhulkiisa inay ka tirsan tahay qorshaha howlgalka ah ee lagu soo dejiyey buufinkan waxay mareykanku ugu sheegeen inuu ka qayb qaateen diyaaradaha dagaalka waxaana sidoo kale ka qayb qaatay ilaalada ciidamada ilaalada xeebaha oo dadka badmaaxiinta ah kula talinayay inay ka baxaan aagga howlgalka milatariga uu ka socdo sababo dhinaca khatarta ah qof goobjoogo ahaa oo ku sugnaa xalka loo yaqaano hayley walsh ayaa warbaahinta u sheegay in ay arkayeen saddex diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ku dul wareegaya buufinka ka inta aan lasoo ridin markii dambena gantaal weyn ayay ku dhufteen taas ayaana keentay in intu duleeshamo oo dhulka kusoo dhaco mid ka mid a ah saraakiisha sarsare ee militariga mareykanka ayaa u sheegay telefishinka c n n la yidhaahdo in soo eh, ururinta haraadiga buufinkaasi ay tahay mid fudud oo qaadan karta buu yiri waqti gaaban sargaalka ayaa intaa ku daray in diyaaradaha badda ku dega ay awood u leeyihiin inay soo ururiyaan xaraadiga ama waxfirirka boofinkan si loo baara buu yidhi waxyaabaha ku jira iyo muuqaalada ee duubeen sida la aaminsan yahay xiriirka shiinaha ee maraykanka ayaa waxaa uga sii daraya baa laleeyahay dhacdadan iyadoo bangtan gonkon ay tilmaamayaan arrintan ay tahay xadgudub weyn oo dalkooda loo geystay meydadka laba qof oo u dhashay wadanka ingiriiska oo la sheegay in si bilaash ah ay ugu dagaalamayeen ciidamada ukraine laguna dilay bariga waddanka ukrain bishii janaayo ee sanadkan ayaa loo qaaday dalkooda iyadoo ruushku uu ku wareejiyey dowladda ingiriiska madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha dalkaasi ukraine ayaa sheegay in meydadka labada qof oo la kaleeda chris barry oo siddeed labaatan jir ah iyo andrew bashow oo afartan todoba jir ah, hadda dib loogu celiyey wadankooda ingiriiska ukrain markii laga qaaday lama sheegin xilliga eh, la qabtay ama la helay meydadkan oo safaaradda lagu wareejiyey qoysaska labadaa nin ayaa sheegay in la dilay xilli ay ku guda jireen gurmad dhinaca bani-aadanimada ah laakiin ruushku wuxuu ku doodayaa markii la tooganayay nimankan inay qori wateen oo ay dagaalamayeen labadan muwaadin ee u dhashay wadankaasi ingiriiska ayaa markii ugu dambeysay la arkay iyagoo kusii jeeda ee magaalo la yiraahdo soladar lixdii bishii janaayo naga dhamaatay qoyska barkshow ayaa sheegay in labada qof ay isku dayeen inay caawiyaan haweeney da-ah markii baabuurkooda uu madfac ku dhacay salander magaalada yirahdo oo ah goobtii ugu xumeyd ama ugu xooganaa ee uu ka dhacay dagaalkii ugu dambeeyey waxaa bishii lasoo dhaafay ciidamada ruushka ay sheegeen inay qabsadeen magaaladaas oo caan ku ah cusbada ama milixda kadib dagaal waqti dheer qaatay inkastoo uu weli dagaalka ka socdo deegaankaas ama dalka ukrain haddana andrew yarmak oo ah madaxa shaqaalaha ukrain ee xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in boqol iyo lix iyo toban askari oo ukrain ah lagu dilay dagaalkaas sabtigii oo kaliya waxa uu sidoo kale sheegay in maxaabiista lasii daayay ay ku jiraan difaacyada magaalada maribol koox kasoo jeeda buu yiri deegaanka kharson la yidhaahdo wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in saddex iyo lixdan askari laga soo celiyey taasoo qeyb ka ah layidhi hanaanka dhexdhexaadinta ah ee hadda socda waxa ay dowladda ruushku ay sheegaysaa inay jiraan dad kooxo ama koox eh, abaabulan oo ay sheegeen inay doonayaan inay ka socda imaaraadka carabta oo doonaya inay deegaanada ay gaarsiiyaan kaalmo dadka magaalooyinka la qabsaday waa markii labaad oo maxaabiis isdhaafsi ay sameeyaan labada dhinac ruushka iyo waxaweyaan ukraine master berry iyo master reaction ninka layirahdo labada miid ee qofka oo helay ah ayaa waxaa la sheegay in markii ugu dambeysay ay ka shaqeynayeen deegaan ku yaala gobolka duneska layiraahdo ee bariga wadanka ukraine bayaan ay soo saaray xafiiska arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda e u k bishii hore ayaa waxaa lagu sheegay in qoysaska labadan qof loo sheegay in ay qaateen go-aan nafoornimo leh si loo caawiyo bale dadka da-da ah iyo xataa dhallinyarada iyo kuwa kale danyarta ah ee ku sugan wadanka ukraine waxaa intaa warbixintu ay ku diraysay oo soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ingiriiska in labadan qof ee hadda meydadkooda la helay ay ka mid ahayeen ilaa afar boqol oo qof oo u dhashay wadanka ingiriiska oo howlo bini-aadanimo u joogay waddanka ukraine bayaan ay soo saareen qoyska labada nin ayaa waxaay sidoo kale ku sheegeen in isxilqaanka labadooda wiil dartooda ay u dhinteen haddana dhinaca kale marka loo fiiriyo ay ahaayeen kuwa dagaalka ka qeyb gaxa dowladda u k ayaa horey uga digtay dhammaan dadka ama uga digtay safarada lagu aaday waddanka ukrain iyadoo sheegtay inay jirto khatar dhab ah ama weyn oo dhanka nolosha ah laakiin dadka u dhashay waddanka ingiriiska ee weli ku sugan waddanka ukraine waa inay si deg dega ah uga baxaan ayaa lagu yiri qoraal kale haddii aysan ay u arkaan in goobta ay ku joogaan aysan ammaan ahayn xubno kale ayaa saaxiib yeel noo soo socda barnaamijka kulanka k n n dhegeysanaysaan aabbo hee aabbo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye aabbo dhacda xanuunke qarnigo labaatana anoo qayladoon raba qaahira qaahira kalkacal tagay qaahira qaahira kalkacal tagay yaa qaali ah qoftii ay jeclaatee nafba waxaa qoftii ay jeclaatee waanada mahada taloo kuma qancayaane taloo kuma qancayaane qarnigoo labaatana qarnigoo labaatana anoo qayla doon raba qaahira qaahira jalkacal karaa haddana waan qarqarayaa oo waan qaboobahaye haddana waan qarqarayaa haddana waan qarqarayaa oo waan qaboobahaye deris baan la derisahay qabri baan ku dhowahay qaalinkii wadkaysidee qarnigoo labaatana anoo qayladoon raba jalkacal tagay yaa kala qorsheen kara salaam qaahiro kalgacal tegay ayaa kala qorsheyn kara xodka macaan fanaanka ilaaha u naxariistee axmedey abuubakar al camaari ayaa ku luqeynayay heestan oo ereyadeeda uu iska leeyahay alla u naxariistee maxamed cabdulaahi ciise sangub ereyadaas waxa ay ka mid ahayn heestaan qaahiro ayaa ku dhigaeliraada barnaamijkana kulanka keenan ayaa qayb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda saaxiib oo aad maqli doontaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa maalin axada taariikhduna waa shanta bisha labaad ee februari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta soddon iyo lixaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkaa saddex boqol labaatan iyo sagaal cisho haddii aaliidmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah, maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii deegaanka kilomitir saddex iyo toban ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu aasay allaha u naxariistee meydka agaasimihii idaacadda hoon afriig siciid tahliil axmed oo shalay oo kale kooxo hubeysanaa ay ku dileen suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii labada kun saddex iyo tobankii maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun min hal sano oo xabsi ah ku riday weri ee cabdicasiis cabdinuur ibraahim koronto iyo haweeney sheegtay inay kufsadeen ciidamada dowladda soomaaliya maanta oo kale sanadkii labada kun toban iyo toddobadii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa soo gabagabeeyey dhegeysiga khudbadihii musharaxiintii xilligaasi u tartamayey xilka madaxweynaha soomaaliya maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun iyo labaatankii cumar maxamed soomane oo ahaa wariyaha gaarka ahaa ee madaxweynaha puntland ayaa lagu xiray magaalada garoowe kadib markii lagu eedeeyey inuu warbixinno siiyey idaacad maxalli ah oo ku taala magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii kun toddoba boqol siddeetan iyo saddexdii dowladdii xilligaasi ee sweden ayaa aqoonsatay madax bannaanida iyo dowladnimada maraykanka maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol sideetani shantii biljimka ayaa si rasmi ah ula wareegay gacan ku-haynta dalka kongo maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan kowdii midowgii sofiyeetka ayaa hawada u diray dayax gacmeedkii ugu weynaa culeyskiisana uu ahaa toddoba dhibic haltan ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan labadii madaxweynihii xilligaasi ee dalka faransiiska ayaa ku dhawaaqay inay madax bannaani siinayaan oo ay ka baxayaan dalka aljeeriya oo ay xilligaasi faransiiska haysteen guud ahaanna waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul maxamed aadan aad ay mahadsan tahay waxaa dib inoo xasuusinaysay qaar ka mid a ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay muuqaal lasoo duubay ayaa waxaa muujinayaa dagaal ka dhexdhacay diyaarad nooca rakaabka qaada ah kadib markii isku dhac uu dhex maray laba qoys oo diyaaradda wada saarnaa wuxuuna dagaalkaas uu ka bilowda baa laleeyahay kursiga daaqadda xiga oo sida loo maamulaya iyo cidda fareysanaysa ah shaqaalaha diyaaradda ayaa isku dayey inay dadkan ay kala kala celiyaan laakiin wuxuu isku bedelay baa laleeyahay gacanka hadal weyn diyaaraddan waxa ay ku dhex safraysay gudaha dalka brazil khilaafka ayaa ka dhex bilowday baa laleeyahay laba qoys oo saarnaa diyaaraddan oo ay leedahay shirkad layirahda gold airlines oo dalka brasil laga leeyahay waxaana ay kusii jeeday magaalada sao paulo layiraahdo waxaana ka duushay eh, magaalo kale oo gonahas layidhaahdo muuqaalada la daawaday waxaa ka muuqanaya baa laleeyahay markii haweeney ay weydiisay qof kale oo rakaab ah inuu u bedelo iyada ilmaheeda markii loo diidayna ah, warbaahinta waxay sheegaysaa in haweeneydaasi ay aragtay eh, ay hadallo qofkaas uu dhibsaday dhinaca fadhiyay ay tiri taasoo keentay in gacan ka hadal uu bilowdo muuqaalada waxaa ka muuqanaya baa laleeyahay dadka qaar oo aada maxay iskugu buuqaya gacantan iskula tegaya waxaana dubaale muuqaalkaas qof kale oo kursi kale fadhiya dagaalka ayaa si si deg dega ah markaasi kusii kordhay waxaana muuqaalada laga soo qaaday ka muuqanaya in haweeneydaasi cunugeeda yarba markii dagaalka ay galeen ninka la dilay oo loo gacan qaaday qof kale oo ku ehel oo diyaaradda saarnaa oo soo galay kadibna diyaaraddii oo dhan waxay noqotay laba saf oo qoyskan kale dad kale ayaa la socday waxaana halkaasi ka dhacay baa laleeyahay in eh, eh, laisla dhico alaabihii diyaaradda eh, saarnaa sida weelasha oo kale oo qeybta cuntada lagu diyaariya kasoo qaateen muuqaalka lagu duubay telefoonka oo waxaa muujinaya baa laleeyahay waxaa ka muuqanaya haweeney ku dhegan kursiga dambe iyadoo eh, aada u dagaalamayso haratiradiis weliba kadib muuqaalkaas wwuu joogsanayaa laakiin waxaa lasoo wariyey in uu socday gacanka hadalka diyaaradda ka dhex socday muddo shan iyo toban daqiiqa ah waxaana uu ka bilowday markii hore cidda fariisanaysa kursi daaqada xiga soomaalida iyo dadkuba caadi bay u jecel yihiin markay safrayaan ama baabuur ha ku safraan ama diyaarad ha ku safraane ama tareene eh, inay markaastun daaqada xigsadaan balse u eegaan hareeraha meelahay marayaan iyo ama haddii jiifanayaan ay daaqada iyagu u xukumaan waayahay dhinaca kale haddii aan fiirinana haweeney xanaaqsan ayaa telefoon u dirtay ciidanka booliska dalka shiinaha kadib markii ninkii sheeko wadaagay ahaayeen ay xiriirkoodii uu sheegay inuu dhammaaday uu xiriirkuu jirayo sheekadan waxay dhacday baa laleeyahay bishii naga dhammaatay haweeneydan waxay ka timid baa laleeyahay magaalo layihaahdo shanjin oo ku taalla bariga shiinaha waxaana ciidanka booliska ay u dirto telefoon si ay uga codsato inay raadiyaan saaxiibkeedii hore kadib markii uu sheegay inuu soo afjaray xiriirkoodii oo socday muddo lix sano ah haweeneydan oo markaas boolisku waxay sheegeen nimanka telefoonka usoo diraysay inay oyneysay waxayna codsanaysay booliska inay gacan ka siiyaan in eh, ay ogaato sababta eh, kala tagan keenay sarkaal u hadlay ciidanka booliska oo magaciisa aan la sheegin ayaa sheegay inuu maqlay gabadhan iyadoo la weydiinayo eh, sababta ama booliska weydiinaysa sababta uu saaxiibkeeda ama ninka xiriir wadaagga ahaayeen uga tegay isku dayeysay ama aan isku daynaybu inaan dejino eh, anagoo la wadaagayna maamaahda shiinaha oo eh, hore oo ka hadlaysa buu yidhi dadka dadka diida inaysan quusan ilaa ay ogaadaan in dadaalkooda oonuusan macno lahayn dhinaca kale marka loo fiiriya haweeneydan oo oyneysa ayaa ku jawaabaysa laakiin ma garan kara bay tiri sababta oo sidan iila dhaqmay gabdhihii hore ee dalkaasi shiinaha waxaa la sheegay inay ahaayeen kuwo aada u adag buu ninkan booliska ah sargaalkan ayaa sheegay inuu aada u ammaanay qaabka gabadhaasi ay telefoonka ugu soo dirtay booliska iyo sida ay uga codsatay in loo ogaado ama lasoo qabto ninkii hore ee xiriir wadaagga ahaayeen wuxuu yidhi isagoo aada u hadlayay warbaahinta horta aada buu u dhibay gabadha haddii uu kusoo noqdana waxaa laga yaabaa buu yidhi in eryo kuwan ku adag uu kula hadlo waxyaabaha sida gaarka warbaahintu ay u hadlaysa waxaa ka mid a ah gabadhaas inay hadda ay doonayso in la weydiiyey ninkaas sababta uga tegay xiriirkoodana u jaray kadib lix sano oo ay wada socdeen sargaalka saraakiisha qaar ee booliska ee warbaahinta la hadlay waxay sheegayaan inay hadda ka fakarayaan ama ay raadinayaan ninkan iyo halkuu u joogo balse ay su aalo uga weydiiyaan in gabadhaas uu ku laaban karo iyo in kale dadka degan magaalada loo aqoonsan yahay inay tahay halka ugu qabo adduunka ayaa laga soo duubay muuqaal iyagoo baraf galaya oo biyo isku shubaya balse ay u helaan xoogaa diiramaad ah magaalo layidhaahdo yakutsk oo ku taala bariga serbiya ayaa noqotay baa laleeyahay magaalada ugu qabow adduunka waxaana uu gaaray heerkulka ama qabowguba laga jaray ama minus lixdan iyo labo dhibic toddoba digrii taas oo keentay baa layiri noqoto halka adduunka ugu qabow waa qabowgii ugu badnaa ee laga diiwaangeliyo deegaankan ama gobolkaas oo dhan muddo labaatan sano ah gobolkan oo dhan waxaa la sheegay in dadku hadda biyo ay kululeystaan kadibna ay isku shubaan degmada sataaf layihahdo itisku taala oo caasimada u dhow ayaa noqotay baa laleeyahay halka adduunkan aanu ku noolnahay haatan ugu qabow saynisyahaano qaarna waxay hadda dhiseen baa laleeyahay qol loo aqoonsaday inuu yahay qolka adduunka ugu shanqarta yar ama ugu degan haddana waxaa le qofna joogi karo gudahaas in ka badan hal saac qolkan waxaa loo diiwaangeliyey ama diiwaangeliyey mee lagu diiwaangeliyey buugga lagu qoro dhacdooyinka layaab kale oo jenasrka la yidhaahdo waxaana u aqoonsaday inuu yahay qolka ugu aamusnaanta badan adduunka halkaas oo aad xataa aada maqli karto baa layidhi diigga wareega jirka ku dhex jira sanqart la-aanta micnaha iyadoo la qiyaasaya baa layidhi qaylada asalka ah ee loo yaqaano labaatan dhisabales ka hooseysa marinka maqalka bani aadamka qolkan waxa uu ku yaalaa baa laleeyahay dhismaha iyo toddobaad ee xarunta microsoft ronmond ee washington waxaana hadda laga fakarayaa in lasii yaray marka aamusnaan darteed xataa qolkan saacad kuma jiri kartid baa laleeyahay waa hagaagka saaxiibayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii kalamaan warkalamaaney su'aalaan rabaa maanta inaan idin weydiiyo kalamaan kulmiye iyo kalamaan kabiirkii keenay kow ahay wadhinanta iyo casuumayaa keenay war dad waaweyn baa su'aasha la weydiiye ka dhex bax abwaansalaadow anaa ku jawaaba kuna caddayhaayo warkee kulmiye iyo kalamaan kabiirkii keenay waa kana kulmiye iyo kalamaan arkabiirkii keenay waa kana markii la lahaa magribaan falkinayaa faataxada ii mara waan filaayey kalamaan iyo wax ka daran in la soo wado war waxaan maqli jiray kii ka saari waa kan warankoolow waxaad ka tagtay iisu keene waa kan war kalamaanay waxaa la yidhi raadiyow kulmiyow kelmaddow tebinaayo ummaddaa ku kalsoon kaftankaa kalamaanna ninna waa kurbadiisa ninna waa u kifaax warnimiyow korjirkaayalilikeekooyi walkalaan kalee waleeri kulmiima dili daari kulama jiro yelanka magadari kaama dilika darayna kaamana jirolonka dari aryamadeeyo waa tii hore loo yiri kulmiye kuula ma jire kaleexo kaamana jire war dhexdhexaad lama ogolo miyaan madaxweynuhu dhihin waa xubintii kalemaana dhegeysateen saaxiib barnaamijkeenana iyadaa u dambeysa una mahadnaqayaa saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka daban diyaarinaya farsamada dadkana dhegeysanaya bacodka macaan fanaanada seenibcige heesta qabriga jaceelka inta kaga tagnay nabadgelyo Bye.